وعن بن cمر رضي الله عنهma qال qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم mن أdركa ركعة من صلاة الجuمعة وغayrha فlyudف إليha أخرى وqad تمت صلاaته rawاه النسائي وبن mاجة وdارqطني واللفظ lah وإسناaده صحيiح لkن qwى أbو xاaتم إrساaله صلاaة الجuمعة baynu ku jiray aljumcatu bisukuun اlmiim wa bidamiha culimadu waxa waa loo akri karaa maalinta jimcaha markaa salaadeedii oo salaaddii duhurka bedelka laakiin lasoo gaabiyey oo khudbadii iyo wadata in ragcadihiina lasoo yareeyey marka xadiiska hore ee jaabir bn cabd llah radi allahu canhu baa inoogu dambeeyey ana nabiya salى اllahu alay slm kaana yaktubu qaa'im rasuulku taagni buu ku khudbadaynayey oo aynu arki doonaa taagnida khudbadda la akri lagu la taagnaaday in la fadhiisto xaaladdeeda ciirna markaa waa alibil almuxamala bilbadaa'ic ciir waxaa la dhaha bay culimadu luqaddu waa alibil waa geel horta waa geelio maaha geel kaste almuxamala lagu sido ama lagu qaaday bilbadaa'ici alaab lagu qaaday ayatuha alciiru inakum lasaariqoon waa kolonyo gaadiid ahoo safara shaam ayay ka timid shaam haddii aad aragto waa dhulkaa barkeysana ilaahayna ammaanay ila ila alardi alati baarakna fiiha lilcaalamiin oo rasuulku alayh الslatu slam uu ka warramay markuu daaifada mansuuradaa ah sheegayey inay shaam joogaan wahum bishaam bu xadiis qaarkood sheegay inuu ardulmuxshar tahayna wuu sheegay waa halkii ambiyadu u hijroon jireen waa halka in badan oo kamida ku dhasheen marka waa wadamada imika way dee la qeybqeybiye falastiin iyo oo halkii umuhiimsanayd oo baytulmaqdis iyo iyo urdun iyo suuriya iyo lubnaan intaasi wadamada ayaa shaamla sham waana halka dajaal lagu dili doono baabu luds aynu argnay nebi ciisena waa halka kusoo degi doono oo dimishik magaalada la haahdo barigeeda kusoo degay fajaءat ciir min الsham fanfatl fanfatla الnaasu ilayha ay insarafa ilayha xatىa lam yabqa ila itna caشhara rajula rawahu muslim وإda rأw tijaaraة lah infaduu ilayha wtarakuuka qaa'ima qul ma cinda اllahi khayr min اllahi wa min الtijaara wallahu khayr raaziqiin sida loo canaantay markaa ufiirso waxaa ilaha yihi iyagoo adigoo taaganoo khudbadeynaya ayaa shay lahwiyahoo durbaankii loo garaacayay baalka durbaan mahayna de calaamad baa jirtay la isku ogeysiinaya masaajkay fadhiyeene in safar uu soo galay wax lagu garanayay baa jiray ama tijaaro markay arkaan iyo ganacsi infaduu ilayha xaggeeday u dareeraya oo tarakuka qaayman qul maa cinda allahi khayru min alahwa min atijaara wallahu khayr raziqiin hadda dadkaasi maaha adduunye jacayl waxaa halkaa gaadhsiiyey laakiin waxay u dareereen safarku goortuu imanaya waad garanaysaa oo muddo dheer shaan muddaa laga soo soconaya malaa wa laga yaaba bil ka dhow lagu soo soconaya oo laguna sii soconaya muu jirin waxa dhaa raashinka lagu iibiyo qofku intuu tago wixii uu haysta haba u yaraatay uu kasoo iibsan karay ya waxaa laga yaabaa inuu is ihahdo haddaad imika intaa yar kaa dhamaanto caruurtii de waxa loo xasiisa hadhow heli maysa hadda isagoo hadda dano lacagtii wax ka hayaba markaa sawiro dadkaasi xaaladday ku jireen ee ay u dareereen iyo siday ilahay oo canaantay ee ilahay wallahu khayru raasiqiin wahaakada bal waxaad ka orantaa ninka isagoo maanta saddexda waqti iska hela wuxuu doona sidii doona marka xaaladiisa kale iska ahaatee la meeshan laguma noolaan karo ya oo waa afrika africa waa loo soo shaqaystaa waa laga shaqo tagaa marka hadduu dee dhul islaam tegayo waxa maha mushkilad malaha hadduu dhul islaam oo kale uu soo shaqaysanayo wax kasoo helayaba ka soo qaad ya ma lilmuqaamati lidi caqli wadi adabi min raaxati fadaci lawdaana waqtaribi ayaaba laga soo wariyay imaam shaaficiy kole ma meelna iska fadhida ma meelaha iska soo marmaray ya dee dhul wuxuu tegayaa aadaankiiba aanu maqlayn shan macno aanu helayn qaawanaana mararka qaarkood ba indhaha laabtaa suurtagalba maaha inaad indhaha soo laabto imika qof baa laga artay war gabar qaawan bay ga so hor waxda indhahaad laabto dee xagga aanay suurtagal ba ahayn dad wada qaawan meel caynkan saas ya markaa mayna diintu raasimaalka ahayn marka hore <laughs> ila waa lagu imtixaamaya wax kaleba maaha marka lagu leeyay diinta ku dhegano imtixaanaadka dee fara badanaya walanabluwanakum bishayin min alkhawf wاljuuc wanaqsi min alamwaali walanfusi wاthamaraat wabashir الصاabiriin اladiina ida asaabathm musiiba qaluu ina lilahi waina ilayhi raajicuun almuhim xadiiskan waxay u deliishadeen culimada qaarkood horta culimada in badan oo kamid ah sida shaaficiyada iyo xanaabilada iyo waxay leeyihiin afartan qof ayuunbay salaadaasi ku ansaxaysa oo muqiimiina saynu aragnay fiqina kudhigate daliil iyo wuxuunbay meelaha culimadu ka keeneen qolaa ka yaraysaynta oo dee nebigaaba laga haya aleyh isalaatu wasalaam bay in labiyo tobanka ah haye labiyo tobankan inuu tukiyo dee haye myaad haysaa inay soo noqdeen taasi markaa afartankiiba kiiskii afartanka horta way jebisay labiyo tobanka ya kiiskii afartanka labiyo tobankana <laughs> nebi maxamed aleyh isalaatu wasalaam mu odhan dee jumca waa ka meesha mar haddii eh, labiyo toban ay soo hadheen dee jumci wuu buray ilan bay hayde halkaas salaadaasi ku burtay kala taga in laga yarayn karana way u daliishadeen waxa ha hadday intaa waa nasiibkuba soo reebay hadday kasii yaran lahayn ka warran hadday saddex afar kusoo hari lahayn rasuulka alay slat slam yan khudbadiisi iska sii wateen markaana de way iska wadan lahaa markaana markaa sida saxiixa salaadaasi horta madaahibtu de tiradaba ha ku tagaane laakiin sida selaf badan laga hayo oo culimada waktigii dambe noolaa sida shekh islam tamiya iyo culamada mucasiriinta ibn bas ibn uthaymin culimadaas ay leeyihiin eh, saddex qof hadday yihiin way ku waajabaysaa saddex labana waa inay dhegeystaan midna waa inuu khudbadeeyo saddex hadday yihiin jumca waa ku waajib oo ragga loo jeeda oo aan dee musaafiriin ahayn muqiimiina daahiriyada culimada daahiriyada la ilmi xasam sheekh ab daawud adahiri baac ayaa qoladaa culimada madaxu ah madhabka daahiriyadana daahiriya daahirkay raacayaan iyagu oo masalada daahirkumay ku dhegayaan marar badan bay madaahibta qodada madaahibta ka rajaxnaadaan isaga waxay idhahdeen waar laba qof hadday yihiin aqaluljamci waa ayo horta jamc halkeebaa u yar waa ithnaan labaa u soo maha salaada jamcun baa loo shardeeya qof maanay salaadaasi ku waajibaynine eh? hadday laba yihiin waaxid yastamic waaxid yakhtub hada waajibun calayhima ya saasay dhaheen waxaad wada qowlka odhanaya saddexda inuu u dhow yahay marka la ego oo labana ay dhigaystaan midna uu khudbadeeyo xadiiskan kale aynu akrinay cabdillahi bn cumar wuxuu tilmaamaya qaala rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam man adraka qofka soo gaara rakcatan ragcad ka soo gaara min salaati اljumcati salaadii jumca iyo wakayrihaa salaadii jumcaha waxaan ahaynba falyudif ha ugeeyo ileyha iyada ukhraa mid kale ha ugeeyo waqad tamat salaatuhu salaadiisu way dhamaystirantay xadiiskani masle aada muhiimu ka hadlay horta dee jumcaha khudbadda la dhegeysta waa waajib laakiinse haddii baa dhacdo qofkii uu khudbaddii aanu kasoo gaadhin jumco ma leeyahay mise ma leeyahay halkuu ku leeyahay haddaanu lahaynna kulahayn marka xadiisku wuxuu tilmaamaya haddii ragcad la tukaday laba ragcadood bay dee salaada jimcuhu ahayd haddii ragcad la tukaday oo uu tii labaad soo gaadho duhur tukan maayo ee muxuu samaynayaa ragcad kaluunbuu ku darayaa macnaheedu waa labadii ragcadood buu tukanayaa jimcihina wuu soo gaadho weyan qofkaas jimci wuu wuu soo gaadhay ragcaddana halkee lagu soo gaadhayaa alrukuuc iyo wamaa qablaha hadduu haddaba soo gaadhay imaamkii oo ragcaddii labaad ka soo toosay rukuucdeedii ka soo toosay wuu ku xidhanayaa laakiin muxuu sameynayaa hadhow muxuu tukanayaa afar ragcadood buu tukanayaa salaaddii duhur waa inuu tukado muu soo gaadhay hadduu atixiyaad kusoo gaadho waa kula mid tukan maayo salaad jumcee salaaddiisaas maxay noqonaysa duhur bay noqotay xadiisku markaas saasuu tilmaamaya haddii uu matalan salaadihii kale iyada de iyadana uu iska dhamaystiranayaa laakiin waxaa laga qaadanaya haddii ragcad dhamaystiran uu kasoo gaadho salaadii duhur matalan imaamkii oo dadka tukinaya ayaa saddex ragcadood ugu horeeyey dabeet ragcaddii afraad buu kasoo gaadhay ragcaddii afraad ambaha kasoo gaadho rukuucday amba wixii ka horreeye qofkaasi waa qof jamaacadii soo gaadhay buu ka dhigay siday culimadu ku tagsayiin in badani waa qof jamaacadii soo gaaday qaarkoodna way dhaafiyeen waxay dhahdeen qofka ilaa atexiyaadka maye jamaacadii muu soo gaadhine fadligii jamaacadun buu soo gaadhay baydhan qolada yidhi markaa atixiyaadka hadduu atixiyaad kusoo gaadho masalan ama sujuudihii uu kusoo gaadho ragcaddii u dambeysay asharkii jamaacada waxbuu ka helayaa lakin jamcii muu soo gaadhin lakin jamc muu muu soo gaadhin qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam man adra qofka soo gaadha min salaat اljumucati salaada jumcaha iyo waqayriha salaadaha kaleba falyudif hawgeeya ilayha iyada ukhraa mid labaad waqad tamat salaatuhu ey salaatuhu aljumuca way dhamaystirantay xadiisku markaa abu xaatim baa wuxuu ihi wuxuu xoojiyey risaal abu xaatim waa culimada aadka abu xaatim iyo abu zurca labadaa sheekho inta badan wada socda caqiida ay leeyihin aynu aragnay caqiidat raaziyeyn abu xaatim arazi wa abu zurcata maraasi niman aada a ugu xeel dheer xagga xadiiska ayay ahayn iyo daaraquniyo an jaabir bn smr radi allahu canhuma ana nabiya sala la alay sl nabigu kaana waxaa yakudu mid khudbaday qaayiman isagoo taagan uma يجلس wuu fadhiisan jiray uma يقوم wuu kici jiray oo fa yaktubu khudbadan jiray qaayiman isagoo taagan faman anbaka ninka ku warrama annahu kaana yakhtubu inuu khudbadayn jiray jaalisan isagoo fadhiya faqad kadaba e been buu sheegay akrajahu muslim amba faqad kadaba faqad akhطa'a ereygaana wuu ugu soo oraray xadiis culimo badan ba tilmaamay inaanu been loo jeedin ila qofki wuu isweyda moodin moodsin karaaye faqad kadaba faqad akhطa'a uu gafo uu jaabir bn cabdillahi radi allahu canhu eh, jaabir bin samra wey amaan ujeeda waa saxaabigan dee waa saxaabadii nabiga rasuulka alay sla slam khudbadiisa dhegeysan jiray markaa khudbadda min sunani اlkhudba waxaa ka mid ah laysat min shuruudiha walaa min waajibaatiha wainama hiya min sunaniha an yakduba alkhaiibu qaa'ima inuu qofkii khadiibkaa khudbadeeyo isagoo isagoo taagan hadduusan kursi ku fadhiisto ama uu fadhiiso fadhi uu ku khudbadeeyo oo shuruuddii kale ay khudbaddii wadato tasixi lkhudba khudbaddu way way ansaxaysa markaa waxaad moodaa jaabir ibnu samil inuu radinayo qolooyinkii dambe madaxda ahaa ee saxaabada ka dambeeyey sida ree ban umaye oo kale la sheegaa qaarkood inay niman aada u xoogan bay ahaayeen aad niman aada u burburan dabeetana inay fadhiistaan oo ay dee taagnidu ku ku cuslaatay oo inay istaagiba karayn hilib awgeed dabeetana wuu fadhi ku khudbadeeyey taasoo markaa uu leeyahay cidda ku tiraado fadhi baa laga hayaa nabiga alay slat slam khata wuu ku dhacay been buu ka sheegay ana nabiya sala allahu alay slam kana waxa yaqdu mid khudbaday qaayiman isagoo tagan uma yajlisu fadhiisan jiray waa alkhudbat lula fadhigeedii uma yaquumu waa kici jiray oo fa yakdub qaayiman isagoo taagan buu khudbadayn jiray labadii khudbadoodba markaa khudbateyn ayaa halkaa laga qaadanaya faman anbaka ay faman akhbaraka kaku warramo anahu kaana anahu anabiy ana nabiya sala اllahu alay slm kana yakdubu qaayima jaalisan inuu fadhi ku khudbadan jiray faqad kadaba khata buu ku dhacay wacan jaabir bn cabd llahi radi allahu canhuma qaal kana rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam idaa khada marku khudbadaya ixmarat caynaahu indhihiisu way casaan jireen wa calaa sawtu codkiisuna kor buu noqon jiray washtada qadabuhu cadhadiisuna way adkaan jirtay way darnaan jirtay xataa kaanahu ilaa aada weliso mundiru jeyshin mid ka digaayo ciidan mid leh yaquulu leh sabaxakum waa la idinku waabariistay sabaxakum اljeish wamasaakum اljeish aw sabaxakum اlcaduw wamasaakum اlcaduw sidii dhaqanka lagu yaqaano berigaa hore marka cadow meel soo weeraray qofku markuu arko intuu buur ku istaago oo uu markaa maro kor dee kor u dhawaaqo si ay dadku udhegeysaa ila berigaa microfon iyo wax weyn maa jirine ayaa si dadku ay degdeg ugu diyar garooba arrin la isla ama heedo waa laydinku waa berise waar meesha ka kacay waa waa la laydinku galabeysa haddii dee galabay tahay iyo haddii aroor tahay kolbay ku xidhantay markaa rasulku ala sla slam siduu codkiisu kor u noqonayo ee uu aadka ugu dhawaaqayo dhawaqa iyo hadalkuna dee xamaasadiisa hadalkiisa ay xamaasadu ku jirto waxaad moodeysa inuu ha inuu ciidan ka digayo wayaquulu wuxuu ohan jir yaquulu wuxuu rasuulku yihahdaa amba mid ihahda ama bacdi intaa kadib fa ina khayra alxadiisi xadiis waxa u wanaagsan kitaab ullah wax lagu hadlo iyo war laysku sheego kitaabka ilahay baa u khayr badan wkhayr اlhadyi wada la marana hadyu muxamedi salى اllahu عalيه waslm dariiqa nebi maxamed baa khayr badan washar lumuuri arrimaha sharkooduna kuwa sharkan badani muxdathaatuha kuwa lasoo cusboonaysiy weyana diinta lagu soo daro bidcooyinka wa kula bidcatin bidca kastana dalaalat baadi wey rawahu muslim wa fii riwaayati lahu warin kale muslim lahaa kaanat waxay ayd khudbat khudbat nabiyi salى اllahu عalيه waslm ywma اljumucati yaxmad اllaha mid ilaahay wayunii calayhi uu ammaano ammaan uu soo celceliyo uma yaquul wuxuu ohan jiray calaa iri dalik ay calaa bacdi dalik intaa kadib wuxuu ohan jiray xamdiga iyo salaaga waqad calaa xaalo uu kor noqday sawtuhu wa fii riwaayati lahu riwaayad kale man yahdihi illaahu ka ilaahay u hanuuniyo falaa mudila lahu cid halaynaysaa ma jirto waman yudlil ka ilaahay u halleeyana falaa haadiya lahu cid hanuuninaysaa ma jirto shaabir بن عبد الله allahu canhu عنه inooga warramayaa sifa صفة sifaati khudbati nabiyi sala allahu alayh wasalam wa xaalatan min xaalaatihi waxaa kaloo inooga warramaya ereyada uu rasuulku soo celcelin jiray maalin kasta markaa ixmarat caynaa qofku markuu xanaaqsan yahay ee uu aada u xamaasadaysay baa de indhii casaneen wa calaa codkiisuna de kor buu noqon jiray washtada qadabo markaa taasi waxay saameyn ku yeelanaysaa dadkii qofka dhegeysanayay ya inuu dadkii de xamaasad geliyo markuu hadlaayo dadkiina waa kuwan dhegeysanaya dareen uu sameeyo laakin dee qaylo keliya waxba soconayso iyada laftigeeda iyadoo waliba imika dee microfoonaha soo baxay berigaa microfoonna ma jirine waxaa laga yaaba qofka isagoo sii cod dheera markuu microfoonna qabsado codka saaro dadkuba inay karaahaysan codka qayladaas afka xoog sii dhawaaqo taasina dii xadgudub ah kale ay sii noqoto almuhim waa in dadkii qofka qofkaasi waa inuu dadka si xamaasadla ula hadlayo xamaasadu hadda ma aha laakiin laba iya iskaa kaa qaldamayn mawduuc meesha aan ku munaasabha inaad ku hadasho hadduu si kasta indhuhu u casaadaan qofkiiyo u qeylqeeliyo u dhawaaqo laakiin iyadoo ay tahay inuu geel uheeso u gorayo uheeso bal ka waran meesha geel baa jooga dabeetana heestii gorayaduu saaray ya ma munaasaba amba tii geeluu saaray iyadoo maqal meesha lagu hayo halkay ahayd inu inuu yihahdo maqale warlain ma lagu warabay warrabay <laughs> <laughs> halkaa uu ka sii wado ayuu dee tii geela saaray soomaalida waa hahdaan iyadoo niyo geel loo heesayd goraya u heesaysaa macanaa wuxuu ka jeedaa afka dhalinyartii casriga markaan ku hadalnana dee tuushkaad carartay w marka haddii <laughs> haddii uu idhaahdo dawladdii waxaanay cuntay halkana la sameeyey dawladda hoose waxaan maysan waxaa markuu ka hadlaayo ee dad badan waa geesi ninkaas runtuu sheega ya taasi halkan munaasab kuma ahayne culimadu waxay hahda ad nin mimirka joogo oo dadka madaxda dadka ku kicinaya oo calaamaadka ehlbidce la so khawaarijtaas ahayd hadda maaha macnaheedu inaanay madaxdani ku sifaysanen sifadan waxa uu sheegayo waa runtii hadduu daro ay ku sifaysan yihin lakin rasuulku alayه الsلa sلام وxu inagu yihi man araada an yansaxa ldi sulطaani falaa yubdihi calaaniyata ilan xadiiska nebiga qayb un qaadato inta kalena askaga tagto ka waran ya qofka doono qof madaxa inuu nasteexeeyo falaa yubdihi calaaniyata si muuqatayu yuu ugu sheegi waxaa kusi jirtay xadiiska intuu gacanta qabto gaar hawla hadlo hadduu ka qaatana halkeed hadii kalena de waa u guto isagoo hawshii saaran xikmadda ku jirtaana wax kale maaha ninkan madaxda sheeganaya awood buu leeyihi isagu si isku arkayo adiguba inan yaroo kaa yaro aada yara iska weyneyneyso hadduu si kulug ku dhahdo de waxaagan sidan halkaa uu ama dadka dhexdooda kugu dhawaaqo bal intaad la egtaad wax noo sheegaysaa ayaa lagaaba inad tirahdo arooskii hooyada maana joogno masaa doonaysaa inaad innaga wax noo sheegto ya idhahda rag qaarkood oo ka ohanaya markaasaad doonaysa inaad anagii wax sheegto haddaba waxaanu ka hadlaya yarkani waa sax soo ma arkayse qofkii maxaa ku jirta <laughs> laakin nin weyn o oday oo isaga le hadduu yihahdo ariya hebel obalkaale bin laga saa sii noqon markaa ninkan isagii baa awood isbadaya munkarkii aad doonaysa markaa inaad meesha ka saarto wuu kusii adkaanaya wuu iskusii adkeynaya ma garata bale waxaaba gelaysa inu hahdo waar laayaba dadka hadduu doonaanba istifaac uu sii galo ilan awood bu isbadaya marka xaggaasi waa taa waxaan uga socdaa dad badan baa dee waxay xamaasadda ku qiyaasayaan iyagoo axaadiista nebigu qaatay wallahi ni markaa mawduucaad ka hadlaysa laftigiisa xikmaddu maxay ahayd qul hadihi sabiil adcuu ilى اllahi calى basiiratin ana waman itabacni basiiradu so xikmad waxaa soo gudagelaysa cilmigii iyo iyo xikmad laftigeeda basiirada soo gudagelaysa culimadu ihahdeen waxaa kaloo kamid ah udcu ilى sabiili rabika bاlxikmati wاlmawcidati اlxasana wajaadilhum bilati hiy axsan ibn اlqayim waxa laga so wariyey raximah llah inu yihi alxikma alqowl اladi ynbaqi fi اlwaqti اladi ynbaqi calى اlwجه اladi ynbaqi xikmaddu waxa weeyaan alqowl aladi ynbaqi hadal meesha ku haboon inaad tidhaahdo sida aynu sheegina iyadoo geel loo heesay inaad goreyo heesin alqowl aladi ynbaqi calى اlwجه اladi ynbaqi siduu u habooyay inaad u tiraahdo sida aynu sheegayna haddaad tirahdo waar ma taga shinidayga iibi adigoo intaad maktabadda tagto aad tiraahdo anigo ma taga shinidaan doonayaay oo caafimaad badan baa ku jiraa la yidhaha de waa runta shinida maxay yakhruju min butuuniha soo maha laakiin haddaad tiraado ka warran malabiga iibi labada jeerba run un baad sheegeysa haddaad matag tiraahdo run baad sheegtay haddaad malab tirahdana ya laakiin <laughs> siduu uhabboona umaad odhan de hadalkaasi marka haddaad tiraa mota gashinada iga iibi siduu uhabboona umaad odhan wey inaad malab tiraahda ya ayaas wlxaqa qad yactariihi su tacbiir bu shek sl tamiya xaqa waxaa laga yaabaa tacbiir xuma inay wax yeesho ay ku timaado qof baa xaq buu ku hadlayaa nin yaroo dhalinyaro xamaasadaysan laakiin sidan uu hadlay iyo qaabkan iyo waxaan san uu yidhi isagoo hadda aq xaqi isagu gartii leh ayaa laga yaabaa qaabkaasi inay xaqii sii fool xumayso ama dadku aba ka yaacaan xaqiina uu ku taagnaa la soco isagiibaa aq ku taagnaa saaxibulbaatilkuna isagoo baatil ku hadlaya ninka ahlbidaca ah, ama ka suufiga ah, ama wax lamidi baatilkiisa uu macaanaynaya marka qaarkood dadka de markaan garanayno dhami waxay moodayaan biyo madaati awliye ilaahay bay moodayaan waana booraan afkii laga qafilay qabarna hooseeyo waxbaa u hooseeya calى alwajhi aladi yanbaqii fi lwaqti aladi yanbaqi xilligii ku habboonaa haddaad tidhaahdo marka dadku ay tobanka dambe tahajudka tukadaan salaada subax iyagoo xalay u dhan taagnaa dadka salaaddii subax kadib ayaan wacdi dheer qabsanaya amaan wacdigayaaba oad waxaad ka hadlaysaana uu xaq yahay ka waran xilligaa xilligaa dadku ma ku dhegeysanayaan hadday ku dhegeystaan ama kuwarahaysanayaan dad daalan oo salaaddii subaxba laga yaaba inay soo gaabeeyeen mararka qaarkood haddaad wacdi haddana microfonka qabsato tirado xilligaasan dadka wuxuu anwaaninayaa ya dee waxaad ku hadashay xaq weeyaan sidii u habboonaan haddoo doonto waad u tidhi laakiin waqtigii munaasabka ahayd ma haddaad ubad yaryar la hadlayso oo aada macalin u tahay carruur yaryar iyo dad waaweyn markaad la hadlayso e de iskusi maha waa inaad iskusi ula hadal de oo wadeerarood hadla sa ad la hadlayso iyo dad waa in iskusi waa inaad waay rasuulku alay slat slam sida xaaladiisu ahayd inuu ciidan ka digayaad mudisi de ciidan ka culus buu rasuul ka digayo naar buu ka digayay dadka jannuu ku dhiirinayay markaa in dadkii qofkan dareen u sameeyo oo dadkan wax ku haboon oo munaasaba loo sheegay haddaba rasuulka alayh isalatu salaam wuxuu akrii jiray khudbat lxaaja khudbaddii la jiray khudbat lxaaja oo ka bilaabaysa ina alxamda lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruhu dabeetana markaa rasuulku akriyi jiray alayh isalaatu wasalaam aayaadkii aayadda ku jirta suuratu alcimraan ya ayuha aladiina amanu itaqu llah xaqa tuqaati aayadda ku jirta suuratu nisa aayadda ku jirta suurat laxsaab waa nabiga alka haya alay sala slam khudbat lxaaja ala khudbadaas isu wada geeyo ina alxamdu na kasoo bilaabaysa risaalad buu sheekh albani kuleeyahay risaalad yaroo kooban buu ku qoray o sanadkeeda iyo arrimahaas o dhan si fiican ugu faahfaahinayo khudbat lxaajana waxaa loogu tilmaamay markuu qofku guursanayo o kale iyo ama markuu arrin kale leeyahayba ayaa ay tahay inuu ka horreysiiyo markaa niminka culimadu ay aayaadka akhriyayaan meherka waxay sunuhu ahaa amba dee saxda qofkan isagoo guursanaya intuu akriso dabeetana ihahdo ciddaa ciddaasaan doonaya mata markaa waa kan cidda kale ay u akriyayso ee aysaa ku guuriya waa khudbadda u fadliga badan iyo iyadoo xamdiye kale iyo dee la akrii karo laakiin taasi waa tii nebigu laasimi jiray alayh isalaatu wasalaam macnayaasha ku jirna waxaa ka mid ah ama badu marka ama badu maaa la alintiqaal min almuqadima ila mawduuc marka laga soo guuro muqadime mawduuca loo guuro ama alintiqaal min slub ila slub ama bacdu waa kelmad la ydhaha fasl khiaab o aataynaahu xikmata wa fasl khiaab nabiy lahi daawud waxaan siinay xikmad iyo hadalka lagu kala saaro culimo badan baa yihi ereygan weeyaan fasl khiaabkaasi nabiguna wa isticmaal ala sala slam naxw ahaana waxa mahma yakun min shay mahma yakun min shay arrintu si kastaba ha noqotee ayay noqonaysa halkan ka khayr اxadiisi kitaab اllah hadal la dhegeysto la barto lagu hadlo lagu dhaqmo maxaa u fadli badan ya kitaabka ilaahay hadalada midi ma jiro fiihi naba-u man qablana wa naba-u man bacdana ciddii naga horreysay warkoodina waa ku dhamaystiranya kuway naga dambeeyana waa ku dhamaystiranya qur-aanka usuushiisa iyo marka la argo waa la yaa waa hadal ilahay waa غeyr makhluuq dariiqo la maro oo kitaabkaa loo maro oo lagu fahmana amba ilaahay loogu dhawaado dariiq la maro wa khayr اlhadyi hadyu muxamedi dariiq iyo hanuun hanuunkaa nebi maxamed weyn alayh الsalatu slam shar اlumuuri muxdathaatuha muxdatha iyaakum wamuxdathaat اlumuur faina kula muxdathatin bidca wa shar اlumuuri arrimahana waxaa u shar badan muxdathaatuha kuwa lasoo cusmooneysiiyo markaa waa xaggee diintii de adii la kala qeydaysay adduunyadu way horumari kartaay oo wax cusubbaa wixii hore ka wanaagsanaan kara intuu doono waa inaga arkayna almuxdathaat maadaama diintu ay dhamaystiran tahay oo ilaahay nebi diintan usoo diray nebigiina uu dhamaystiro sidaa uu ku geeriyooday haddii lana diintii waxbaa lagu dardaraya nin waliba sidiisu jeclaan laha haddii la ogolaan lahaa dadka in diinta wax lagu daba daro amba sidii doono loo galo maxaa la samayn lahaa ya de nin waliba siduu dooni iska yeeli laha soo ma ahayn taasina anigu taasa ila qurux badan kana tana ila qurux badan taha arrintana way soo afjiraysa diintu way dhamaystiranta raaca ittabicuu walaa tabtadicuu faqad kufiitum ayuu yihi cabdillahi bn mascuud ittabicuu raaca walaa tabtadicuu bidcahan la imanina faqad kufiitum waa laydinku filaadabe raggii saxaabada ahaaba intay u jihaadeen oy soo xifdiyeen oy barteen oo cilmigi iyo wax kastaba ayaa dee saa ugu dadaale adigu raacun itabicuu ma unzila ilaykum min rabbikum walaa tatabicuu min dunihi awliya qaliila ma tadakaruun in yar baad waantoobeysaan maba waantoobeysaan wixii ilahay idinku soo dejiye raaca in attabicu ilaa maa yuuxaa ilay marka kun mutabican walaa takun mubtadican kun mutabican walaa takun mubtadican man axdaa fi amrina hada ma laysa minh fawrad man camila camala laysa caleyh amruna fawarad kul bidcati dalaala riwaayaadka halkan ka baxsana fa ina waay kulu bidcati kulu dalaalatin fi naar inuu nabigu yiri ala kusii jirta haddana oo ka baxsan muslimka wa kulu dalaalatin fi naar baadi kastaana naaru bay kugeynaysaa meel kale kugeen mayso wa fi riwaayatin halkaa ama bacd faina khayr xadiisi wa fi riwayati lahu kanat khudbat nabiyi sala اllah alay sl waxayd yowm اljumcati bixamd illah yaxmad اllah marka ama bacdi wixii ka horreeye wey ilahay buu mahadin jiray in alxamda lilah naxmaduhu wayuni caleyhi hanaaguna waa maxay takraaru lxamdi amaanta marka lasoo celceliyo naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh uma yaqulu calى iri dalika ay bacda dalik waqad calaa sawtu xaala uu codkiisa kor noqday wuxuu odhan jiray wa fii riwaayati lahu man yahdihi اllahu ninka uu ilaahay u hanuuninayo falaa mudila lah waana xaqiiqataasi man yasha illaahu yudlilhu waman yasha yajcalhu calaa siraatin mustaqiim waa ka ilahay saas la mid man yahdihi illahu ninka ilahay falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah kaana rasuulu lahi sala اllah alay sl slk waa idaa khada markuu ixmarad caynah indhiisu bidacasanahu calaa sawti codkiisu uu kor u noqdo washtadda qadabu cadhadiisuna ay adkaato daraato xatىa kaأnahu mnduru jaysh baad warisa yqulu صbaxakum wmasaakum wlنasaa-i wakulu dalaalati fi الnaar waaba inoo soo socotay xaggani boga kala igu qarsoonayd ban rabaa wakulu dalaalati fi الnar lakin way ka baxsantay iyadu riwaayadda muslim ay ka baxsantay wakulu dalaalati fi nar intuba marka lakin way sugeen markaa maadaama maalin kasta nebigu alay sla slam bidcada ka digi jiray maxayna tusaysaa siday u culusay soo maaha iyay kula sahnaaneen bidcadi wacan camaar bn yaasir radi allahu canhuma qaala samictu rasuula اllahi salى allahu alayh wasalam rasuulkaan maqloo leh yaquul ina tuula salaati rajuli salaada qofka dheeraanteedu salaada ninka imaamka ahee jumcaha dadka tukanaya dheeraanteedu wa qisra gaabnida khudbatihi khudbadiisu ay gaaban tahay ma-inatun calaamad bay u tahay ma-ina ay calaama min fiqhihi fahamkiisa rawahu muslim waxaa axaadiis saxixa o kale ku jirtay kaanat khudbatuhu qasdan wa salaatuhu qasdan rasuulka alayh isalatu salaam khudbadiisu khudbad dheer may ahayn khudbad aada dee gaaban oo saddex ele afar el iska soo degayna may ahayn qasdan bay dhexdhexaad be salaadiisuna saas kala dhexdhexaad be marka haddii qofkii khudbaddii soo gaabiyo salaadiina uu dheereeyo waa qof wax fahamsan oo dadkii haddii hadalkii lagu dheereeyo khudbadda marka la dheereeyo dheereeyo waxyaalaha ku yimaada ama cilooyinka ku yimaada waa maxay way ismasaxaysaa soo maha intii hore way kaa masaxaysaa ama dadku way karaahaysanayaan roblemkana qofkii ku furmi kara qaar bay kaadii qaban kartaa markay hadalku sii dheeraado de dabeetna qof meel kale ka fikirayo suuli u baahan miyuu miyuu wax dhegeysanaya waxba dhegeysan maayo marka khudbaddu inay gaabnaataalka maalmaan waliba khudbadahu marka dee luqadna loo tarjumay af soomaaliga waxay noqdeen mid sii way sii dheeraatayo qofku dee hadalkii baa isku sii furfuraaya markii dee warqad laga akriyayey amba carabiya lagu hadlayay way ka sahlanayeen markaa dadka imika maxaa ku badan khudbaddu dheereynaya dheereynaya salaadana wuu soo gaabinaya soo maa khudbaddii buu marka dheereeyey soo gaabiyey taasina de sunnihii bay khilaafsantay salaada dheereynteedu maxaa lagu qiyaasaya waynu arki doonaa doonaayoo salaadaha uu rasuulku suurad u akriyi jiray alxamdu lilah yahdiikum lah subxaana an camaar bn yaasir radi allahu canhu camaar bn yaasir maxaad ka garanaysaan radi allahu canhuma mise radi allahu canhu canhuma isagii aabihiiba aabihii hooyadii waa labadii qof ee ugu horreeyey shahiid ku shahiiday dhibaatadii dhibtii lagu hayay samictu rasuula اllahi salى اlahu alay slm yquul ina tuula salaati الrajuli salaada ninka dheeraanteedu wa qisra gaabnida khudbatihi khudbadiisu ay gaaban tahay ma-inat calaamat waa calaamad min fiqhi fiqigiisa rawa muslim halkaana masaleynu ka fahamnay marka lagu leeya hebel waa faqiih dee hadduu faqiih yahay oo kutubta uu ka akriyo ka waran laakiin aanu dabaqinba oo amba aanu waxbaba kala saarin yani masaladu waa sidii shareecadu ogoleed iyo xaaladda dadka in lala socdo iyo taasaa faqihnimada lagu sheegaya man yurid allahu bihi khayran yufaqihu fi diin fiqiguna maaha dee fiqigan gaarka loo saare waa diintoo dhan waqtigaa nabiga alay sla iqigan bay kala jirin ya man yurid allahu bi khayran yufaqihu hadduu fiqiga xariif ku noqdo ka waran caqiidada eber ka yih lan halkaba dhimatay anu ka ya halkabadhi dhimatay baan ka maqan soo maha wa can umi hishaami binti xaarisa radia allahu canha qaalat ma akhadtu kamaan qaadan qaaf suurat lqaaf iyo alqur'aan almajid qaaf alqur'aan almajid suuradda qaaf ilaa mooyaane kamaan qaadan can lisaani rasuuli llahi sala llah ala sl carabka rasuulka yaqra-u ha u akri jiray kula jumacati jumco kasta cala mimberi mimbarku ka dul akri jiray idaa khaaba naas dadka markuu khudbadin rawa muslim waxaa halkan laga qaadanaya inay khudbadda marka qaarkood laga dhigi karo suurad qur-aana ya oo lagu waaniyo dadka markaa suurat lqaaf xaarisa bintu waxaa way umu hishaam xaarisa bintu nicmaan xaarisa bin nucmaan oo ansaariyad bay ahayd waxay leedahay muddaanu anaga iyo rasuulka alay slat slam moofada iyada aanu wax ku wada dubanaa ay isku mid ahayd oo macna aanu jaarhayn dee markaa markasta khudbaddii bay haddaanay masaajka jooginna halkan ka maqlaysa weeyaan marka waxay leedahay qaaf suuradda qaafba ilan beriga kitaab qur-aanna kumay rasuulka ayaa laga qaadan jiray amba iyaga ay saxaabtiisa sii bari jireen suuradda qaaf waan xifdiyeybo ka qaatay khudbaddii rasuulka akriyi maaban ka faaidaysa bala oo macnaheedu waxay uu kusoo celcelin jiray oo suurat lkaafna inta badan mowdkii iyo sakaraadkiiba ka warramaysa inuu markaa marar badan ku cadi jira dadka la qaadanaya markaa in dee khudbaddu ay noqonayso mawduucyada qur ka hadlaya iyo suuradahaaba waa laga qaadanaya ma ahadtu kamaan qaadan qaafa qur'aan almajiid ilaa can lisaani rasuuli ilahi sala allahu alay sl arabka rasuulka yaqra-uha u aqrin jiray kula jamacati jimca kasta mimbarku ka dul aqrin jiray idaa khaaba naas dadka markuu khudbay rawahu muslim waxaa laga qaadanaya saxaabadu si ay usoo jeedeen rag iyo dumarba ee ay khudbadda nebiga ugu soo jeedeen way xifdihi jireen wa can ibni cabaas radi allahu canhuma qala wuxu uhi qala rasuulu lahi salى اllahu alيh wasalam man takalama qofka hadlay yowma اljumcati maalinta jumcaha walimaamu xaale imaamkuna yakhtubu uu khudbadaynayo fahuwa kaasi kamahali lximaari waa sidii dameer yaxmilu asfaaran kutub xambaarsan waladii kii yaquulu lahu ku odhanaya ansit war aamusna laysat lahu jumca jumca ma laha laysat lahu may ahani jumcatu rawaahu axmedu biisnaadin laa ba'sa bihi xadiisku waa daciif macnaha laakin uu tilmaamayo xadiiska damba wahuwa yufasiru xadiiskani wuxuu fasiraya xadiisa abi hurayrata radi allahu canhu fi saxiixayni marfuucan oo uu nebiga u gudbiyey abu hureyra idaa qulta markaad ku tirahdo lisaaxibika saaxiibkaa markaad ku tihahdo oo qofkii kugu xigay ansit aamus yowma aljumucati maalinta jumca walimaamu xaale imaamkaniyo khudba uu khudbadaynayo faqad laqowta waad laqwiday khudbadda jimcaha waxaa laazima inaan la hadlin waa in la aamuso waxaa kaloo laazima inaan la taataaban quruuraxa iyo wax lamid ah waman masa lxasa faqad laqa waxay nabig yuri ala sala slam tusbax taabatay haddaad mobil taabatana dee kaba daran ba mobilka la salaaxaya iminka la warwareynaya kaasaaba imikana dee si dadkii sii wareeriyay markaa qofki waa inaan taab haddii qof hadlo markaa jimcihiisii duhur bay isku bedeleysaa bay urajaeen urajaxan yihiin faqad laqowta lawigu hadalkaan la tirsamam alkalaam aladi laa yuctadu bihi baa la laqwi marka waxay u badantay bay hahdeen qofka hadduu salaada dhexdeedii ku hadlo khudbadda dhexdeedii hadlo ajarkii jumca meeshaa kala tegi maayey wuu nuqsaamaya ajarkii jumciyo ajar duhur buu kala tegaya haddaad adigu ku tiraahdo nin hadlaya sidaa ayaaba salaada duhur la tegeysa kii hadlayna isaguna kaba sii daranba ama duhur buu kala tegaya amau kaba sii hooseeya markaa munkarka radintiisiibaaba la diidaye maxaad u malanaysaa haddaad tira anu qur-aan maan lasoo kala bacaya waan akriyaya ka warran waxa laga yaaa markiiba inaad soo tuurtaan saliga nebiga ka waran ya hadduu khadiibku duceeyey aamiin ma la odhanaya insha allah in ka hadli doona man tklma qofka hadla ywm اjumcati wlimaamu ykhdubu isagoo imaamka khudbaynaya fahuwa kamahali ximaari waa sidii dameer yaxmilu asfaaran asfaar jamcu sifrin sifri waa alkitaab sifirkii saadkaa maha markaa dameerku haddaad kutub badan oo xikmad xambaarsan kitaab qur-aanaba ka soo qaad isaga maxay ku tahay un isaga haddaad dhagax saarto iyo haddaad kutub saarto cilmi ah isaga waa iskugu midun oo culays uma haysa isaga soo maha waxabu kama fahmayo weya markaa ninkani waa wadaad oo khudbadii waan dhegeysanayaa buu leeya haddana waa iska dabeerkaa kutubta xambaarsan xadiisku waa daciif lakin macnihiis waa sax oo xadiiskii saxiix u fasiray buuri wladii yaquul lahu ansit laysat lahu jumuca jumco ma lahaba isagu ajarkii wuxuu qaadanaya duhur wa huwa yufasiru xadiiskana wuxuu faafahinaya xadis abi hurayta radi allah fi saxiixayni marfuucan ida qulta lisaaxibika ansit yowma aljumucati walimaamu yakhdubu faqad laqowtahu waad laqwiday waad laqwiday laysat lahu jumuca weyaan markaa macnaheedu fasirkuu sheegaya shaqo kaasi waad laqwiday haddaad saaxiibka aamus ku tiraahdo macnaheedu waxa weeyaan salaadaadii jumcay iska bedeshayoo maxay isku bedeshay duhur bay isku bedeshay kii hadlayna jumcaba ma lahaba ayaa xadiiska hore de uu tilmaamaya marka halkaasi in aad baa la isku ilaalinayaa dad badanna way hadlaan halkaa inagu joogo